بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد sida aan dareemayna culima waxaynu bilaabi doonaa insha allahu tacaala cashirkeennii waxaanan ka bilaabi doonaa sidaan arkayno nawaasibta ama nawaasib lmudaaric baynu ka bilaabaynaa nawaasib lmudaaric ayaynu cashirkeenna ka bilaabi doonaa hadduu rabbi yidhaahdo nawaasib lmudaaric ayaynu ka bilaabi doonaa cashirkeenna insha allahu tacaala nawaasib mudaaric mudaarica waxyaabaha nasbiya haddaba ficilka mudaaricu waxyaabaha nasbiya markaan ka hadlayno waxay culimmadu isku qabteen qole waxay yidhahdeen afar erey ayaa nasbiya oo nawaasibta afar bay ka dhigeen afarta ay ka dhigeen waana muttafaq afartaasiyo waa an baa u horaysa oo erey wax nasbiyay noqonaysaa lan baa ku xigta oo erey kaloo wax nasbiyay noqonaysaa key ayaa ku xigta oo erey kaloo wax nasbiya ayay noqonaysaa idan ayaa u dambeeysa oo erey wax nasbiya afartaasi waa muttafaq waxaa kaloo jiyo lix laysku khilaafay lixda laysku khilaafay waxaa ka mida laamu tacliil laamka la yidhaahdo laamu tacliil waa laysku khilaafay inuu wax nasbiyo iyo in kale waxaa ka mida laamuljuxuud laamka la yidhaahdo laamuljuxuud waa laysku khilaafay isna inuu wax nasbiyo iyo in kale waxaa ka mida sida aynu dareemayno xataabaa ka mida waa laysku khilaafay inuu wax nasbiyo iyo in kale waxaa ka mida faaa sababiya faau sababiya iyadana waa kelmad laysku khilaafay ama mukhtalafa weeyi waxaa ka mida waawmaiya eh, waaw lmaciya iyadana waa laysku khilaafay inay wax nasbisan iyo in kale waaw lmaciya waxaa kamida oo tobnaad ow ow ayaa iyadana kamid tobankaa erey ayay kuufiyiintu qabaan inay wax nasbinayaan tobankaa erey tobankaasiba waxbay nasbinayaan bay leeyihiin kuufiyiintu basriyiintuna waxay leeyihin afarta sare ayaa wax nasbinaysa afartaa sare ayaa wax nasbinaysa lixda hoose lixda hoose an xadfan ayaa wax nasbinaya bay leeyihin lixda hoose saddexdaasi waa xuruufuljarbay yidhaahdeen saddexdaasi waa xuruufuljar waayo xataadu waa xaraf jaaro ilahay baa qur-aanka ku yidhi xataa malaci lfajri laamu tacliil iyo laamuljuxuud waa laamkii caadiga ahaa laamkuna dee xaraf jaar buu ahaan jiro xuruufuljirayuu ku jiray kolkaa labadaa laamna waxa weyaan sidaynu garanayno xuruufuljar saddexda hoosena waa xurufulcadaf bay yidhaahdeen basriyiintu fadu waa xarfucadaf bay ahaan jirtay wowguna xarfucadaf buu ahaan jiray owduna xarfucadaf bay ahaan jirtay laakiin lixdaaba lixdaa ka shanaad laga bilaabo ilaa ka tobnaad lixdaa erey an baa xadfan oo ficilka nasbinaysa haddaba afarta hore haddaan soo qaadano bal ila eega ficilku afartaa mid kastiba wuxuu nasbini lafdiga ficilka lafdiga ficilka ayuu nasbini waa shan jeer shan jeer buu mid kastiba shantaa jeer tusaalan kusoo qaadanay lafdiga ficilka ayuu shan jeer nasbini afar jeerna maxalka ficilka ayuu nasbini waa hadda afarta hore shan iyo afar waxaan ujeedaa anta jeer waxa weeye ficilkan la nasbinaya wuxuu noqon karaa aiixulaakhir waa hadda kale lafdigiisa la nasbinaya aiixulaakhir buu noqon karaa waxaa kaluu noqon karaa ficilkani muctalun bilwaaw muctalun bilwaawna waa noqon karaa waxaa kaluu noqon karaa ficilkani muctalun bilyaa muctalun bilyana wuu noqon karaa muctalun bilyana ficilkani wuu noqon karaa waxaa kaluu noqon karaa muctalun bilif muctalun bilifna wuu noqon karaa ficilkani muctalun bilif waxaa kaluu noqon karaa ficilkani afcaal lkhamsa afcaalukamsana ficilkani wuu noqon karaa ama amilau kolba kaad u taqaano haddaba shantaa ficil kan u hooseeya horta shanta ficilba ka u hooseeya markaan ka reebo afar baa soo hadhay afartaa haddii nuunu tawkiid uu ku biiro mebni bay afartuba noqoni haddii nuunu tawkiid uuna ku biirinna mucrab buu noqoni haddaba shantan afartaasoo bilaa nuunu tawkiida oo nuunu tawkiidan wadan iyo xabadan oo iyada nuunu tawkiid iyo nuiyo la-aanteed isku miduuna shantaa lafdigoogaa la nasbinaya lafdiga ficilkaa la nasbinaya antaa laakiin afarta hore shardi bay wataan marka lafdiga laga nasbinayo oo nuunu tawkiid inayna la xidhiidhsanin baa shardiga waxaa jira isla afarta hore sow an maaha an jeer ma aha isla afarta horeo nuunu tawkiid wata sow afar ma aha iyo xabad ficil maadiya aduu ficilka maadiya inaga reeb afartaa horeoo nuunu tawkiid wata afarta hore oo nuunu tawkiid wata iyo shantii hore sagaal sow maaha sagaal waxaad ku dhufataa afartaa eri amtaasi keligeed bay sagaalkaa nasbini lamtu keligeed bay sagaalka nasbini kaydu keligeed bay sagaalka nasbini idanna keligeed bay sagaalka nasbini afar ayaan ku dhufanaynaa imisa afar baan sagaal ku dhufanaynaa imisay noqonaysaa lix iyo soddon ayay noqonaysaa cashirkeenani lix iyo soddon ficil buu ka warbixinayaa markaa nawaasib lmudaaric ficilka mudaaric waxyaabaha nasbiya arbacatun afar weeyi wahiy afartaasi an weeyaan walan weeyaan wakay weeyaan waidan weeyaan amilatu an an tusaalayaasheeda an hiya xarfu naصbin horta waxaa la yidhaha waa xarfu naصbin wamasderin mabniyun cala sukuun waa xarfu naصbin wamasderin waana mabniyun cala sukuun sukuun baa lagu bineeya waxaan doonaynaa antaasoo shantan ficil nasbinaysa kaa hore fadxa lagu nasbini wowgaana fadxa lagu nasbini ya-daana lagu nasbini saddexda hore fadxa lagu nasbin alifka kakubu ka fadxa muqadara bay noqon afcaal khamsahana xadfunuun bay noqon ilaa soco haddaba shantiiba amilatu an an hiya xarfu nasbin wamasdarin mabniyun cala sukuun qaala tacaala ilaahay baa yidhi wamaa kaana uma aha linafsin nafna an tamuuta inay dhimato ilaa biidn ilaahay ogolaanshihiisa mooyaane kitaaban waa qoraal muajalan la wakhtiyeeyey saxiixulaakhir buu imminkaa ereygani tusaale u yahay aawey an tamuuta ereyga tamuutaa ah maxaa lagu nasbiyey fadxa daahira baa lagu nasbiyey ilan an baa meesha joogta waana saxiixulaakhire qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi fa wallaahi baan ku dhaartaye laan yahdiya allaahu bika inuu ilaahay kugu hanuuniyo rajulan waaxidan nin qudha ayaa khayrun laka kaaga khayr badan min an yakuuna laka inuu kuu ahaado xumru nacami geela cascas muctalun bilya baa lagu nasbiyey haddaba iminka an yakuunadani waa saxiixe an yakuunada looma jeedee egla an yahdiya yahdiya ayaa loo jeeda yahdiya yahdiya waa muctalun bilya maxaana lagu nasbiyey fadxa daahira ilan anti baa ka horayse laamkuna waxba ma yeelayo saddex calaya waxaa aniga ila gudboon ama dushayda ah an adcuw allaaha ilaahay inaan baryo fi siri hoos iyo walcalani korba waana muctalun bilwaaw calaya an adcuwa adcuwa markaan doonayno waa muctalun bilwaaw waxaa lagu nasbiyey fadxa daahira qaala rasuulu laahi sal اllahu alayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi laa taxqiranna hayasina min almacruufi wanaaga shay-an shayna ha ka yasina walow an talqaa abad la kulantid alkhaaka walaalkaa biwajhin weji dalqin furfuran waa muctalun bialif walow an talqaa ereyga talqaa ah waa muctalun bilif oo fadxa muqadara lagu nasbiye saddexda horena fadxa daahira kaana fadxa muqadara qaala tacaala alle wuxuu yidhi waa shanaad ee afcaalulkhamsaha ahaa kabura waxaa weynaaday maqtan cadha ahaan cinda allaahi alle agtiisa an taquuluu inaad tidhaahdiin maa laa tafcaluun waxaydaan samaynaynin waa afcaalu lhamse maxaana loo jeedaa an taquuluu taquuluudaasaa loo jeedaa ilain antii baa nasbinayse maxaa lagu nasbiyey xadfunuun baa lagu nasbiyey shan tusaale ayaan anta ka soo qaatay waxay ahayd anta inaan sagaal ka soo qaatay ahayd shantan lafdiga marka la nasbinayo maan soo qaatay afartii maxalka ayaan ka aamusay afarta maxalku waa afartaas oroo nuunu tawkiid mawaadic xadfi an an meelaha la xadfo maca baqaa'i camalihaa camalkeegu kiiyuu baaqi yahay shuduudan shaadnimo waxaa jira antan ayaa la xadfayaa markaasoo camalkeygii baaqi noqoni marna waa qiyaasan marna waa shuduudan qiyaasan waa lidaa dambe lixdaa dambe antiyo xadfanoo camalkeygii jooga weeye shuduudanna waa masaailka halkan inoogu qoran mawaadicu xadfi an meelaha an la xadfayo maca baqaa'i camalihaa camalkeegu kiiyoo baaqi ah shuduuda laakiin shaadnimo uu baai ku yahay qowlulcarabi o waa qowlulcarabi carab qowlkeega waxay idhaahdeen murhu war ninka amar yaxfirahaa wuu qodiye yaxfira waa la kordhabay la soco yaxfira waa la kordhabay yaxfirahaa wuu qodiye baa yaxfirahaa maxaa yaxfira loo kordhabay an baa meesha ka maqan murhu war ninka amar an yaxfirahaa inuu qodo an yaxfira antii baa la xadfay sidii bay u nasbinaysaa wa qowluhum hadalkooga ayaa ka mida khudilisa tuugga qabo qabla yaakudaka intuuna ku qaban qabla yaudaka yakuda maxaa nasbiyey anbaa ka maqan qabla an yaakudaka wey intuuna adiga ku qaban wlmaal maahmaahdii ayaa ka mida almashhuur ee caanka ahayd waxaweye tasmaca bilmucaydiyi maqalka aad mucaydi maqasho ayaa khayrun ka wanaagsan min an taraahu inaad aragto tasmaca maxaa ka maqan markaa an tasmaca bilmucaydiyi maahmaadani waxay ku soo baxday nin mucaydi la yidha ayaa inan la sheekaysan jiray inanta weligood ismayna arag laakiin isna aftahan buu ahaa iyaduna gabayga iyo halxidhaalaha ay aad ugu dheerayd maalin maalmaha ka mid ah ayaa ceel iyadoo ka dhaaminaysa ayuu nin ooman oo gaaban gaaban gaaban oo luunka ku yaalla adan malaynaynin ayaa ceelkii inan ugu soo galay markaasuu ku yidhi waraabi inantiibaa waraabisay uu la hadhadlay markuu la hadhadlaybay inantii fahantay codkan qaabkan uu hadlaya qaabkii mucaydi inuu yahay isna markaasay ku tidhi horma mucaydi baa taho haa buu yidhi inantii way naxday sidii waxay guursatay oo kale sheeko guur ka sheekaysanayeen aad bay u naxday markaasuu isagu mahmaahda yidhi tasmaca bilmucaydiyi khayrun min antaraah wuxuu yidhi mucaydi inaad maqasho ayaa ka wanaagsan inaad aragto inaad maqashuunbay ahayd buu yidhi inaadan arag bay ahayd walmaalu maahmaahda almashhuuru ee caanka ah ee tidhaahda tasmaca maqalkaaga bilmucaydiyi aad maqasho ayaa khayrun ka wanaagsan min an inaad aragto ey an tasmaca inaad maqasho weeye qaala shaacir gabaya ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi ألا أي هذا الزاجر أحضر الوغى وأن أجهد اللذات هل أنت مخلدي ألا أي هذا ننكن الزاجر أنيga ii hanjabaya أحضر الوغى dagaalka inaan xaadiro أحضر الوغى أن أحضر الوغى dagaalka inaan xaadiro ninka iigu hanjabayo ama igu canaananayo alaa hooyaay ayu haadaa kan azaajiri aniga isajrinaya i eryaya axdur alwaqa an axdura alwaqa dagaalka inaan xaadiro ayuu igu eryayaa wa an ashhada iyo inaan xaadiro alla daati meelaha macmacaanka labadaa ka igula yaabanow hal anta adigu mukhlidiin may waarinaysaa war may waarin oo geeri mayga ilaalin ninkan waxaa gabayaabu ahaa jeesioo dagaalyahana wuxuu yidhi hudheelada iyo meelaha lagu nastana waa layga helaa buu yidhi dagaalada iyo meelaha laysku dooxayana waa layga helaa buu yidhi nin baa kolkaa yidhi labadan maad kala daysi qaabkan raaxada meel kastoo raaxa ana waad joogtaa buu yidhi meel kastoo darayo iyo dee duruufi ay ka jirtana waad joogtaa buu yidhi labadan maad kala ilaalisi markaasuu gabaygan kula hadloo wuxuu yidhi alaa ayu haada kan azaajiri aniga isajrinaye i eryaya axdura alwaqa an axdura alwaqa dagaalka inaan xaadiro ka igu eryayo waan ashhada iyo inaan xaadiro alla daati meelaha macmacaankow hal anta adigu ma tahay mukhlidii nin iwaarinaya ay ah, an axdura alwaqa fa haadihi lmawaadicu meelahan wamaa yushaabihuhaa iyo waxa shabahaaba shaadun waa shaad oo falaa yuqaasu laqman lama qiyaasan karo falaslu asalku wuxuu ahaa anlaa tacmala inayna camal falin liannahaa iyadu caamilun waa caamil antu inayna camal falin liannahaa caamilun waa caamil aciifu aciifa falaa yumkinu ma suuroobayo camaluhaa camal samaynteedu bacda xadfihaa intii la xadfay kadib bal yurfacu waa la yska rafcin ficilka kamaa fii qowlihi tacaala sida ilaahay qowlkiisa oo kale wa min aayaatihi aayadihiisa ayuu ka mid ahaaday yuriikum tusinta uu idin tusinayo albara hilaaca yuriikum taa wey wa min aayaati an yuriyakum in la yidhahba antii baa laga tege waa la iska rafciyey wa min aayaatihi ayay ka mid ahaatay yuriikum tusinta albarqa hilaaca uu idin tusinayo khawfan khowf cabsiin uu idiin tusinayo wa damacan iyo hungurayn wa yunazilu wuu idin soo dedejinayaa min asamaa'i samadana maaan biyo wa qowlihi tacaala iyo ilaahay qowlkiisa qul waxaad tidhaahdaa afa allah ma ilaahay hayrkii ayaa ta'muruunii aad amrays i amraysiin acbudu inaan caabudo acbududa ta'muruunii aad i amraysiin acbudu an acbudaba ahayd antii markii laga tegey waa la yska rafciyey qul waxaa tidhaha afa hayr allah ma ilaahay hayrkii ayaa tacmuruunii i amraysiin acbudu inaan caabudo ayuha aljaahiluun kuwan jaahiliinta aho haddaba ereyga an ah oo shantii ficil nasbinaya halkaasaynu kaga baxnay labaatan baynu inagu soo qaadannayoo afartaasoo mid kastiba uu shantaa nasbinayo ayaynu soo qaadanay lanta ayaynu haddana arkaynaa lan ereyga lan ah waxaa lagu icraabaa xarfu nasbin waa xarfu nasbin iyo wa nafyin iyo wastiqbaalin waa xarfu nasbin oo ficilkay nasbisaa wanafyinoo xadadka iyo masderkay anfidaa waistiqbaalin ismustaqbaloo wax soo socday ka dhigtaa mudaarica wakhtisaasin bilmudaarici mudaaricay khaas ku tahay mabniyun cala sukuun waana la reebay oo sukuun bay sidataa tusaalayaasheediina waa tan qaala tacaala alle ayaa yidhi qaaluu waxay yidhaahdeen la nabraxa ka zuuli mayno calayhi dibiga dushiisa caakifiin inaan dul fadhfadhinno xataa yarjica ilaynaa muusa ilaa intuu muuse nooga imanayo waa saxiixulaakhir away ficilka la nasbinaya waa nabraxa yaa nasbinaya lan away calaamatu nasbuhu fadxa daahira lan amshiya lugayn maayo waxdii keliday fii leylin habeen ereyga ficilka la nasbinayaame waa amshiya yaa nasbinaya lan awe calaamatu nasbihi waa fadxa aahira muctalun bilya lan atluwa akhrin maayo ilaa kitaab allahi tacaala ilaahay kitaabkiisa mooye wax kale waa muctalun bilwaaw away ficilka la nasbinaya atluwa yaa nasbinaya lan calaamatu nasbuhu fadxa daahira saddexdaa hore fadxa daahira weeyi qaala tacaala alle ayaa yidhi walan tardaa raalli noqon mayso canka xaggaaga alyahuudu yahuudi kaa raalli noqon mayso walanasaara nasaarana kaa raalli noqon mayso xataa tattabica ilaa intaad ka raacaysid milatahum miladooda iyo diintooda ilaa intaad ka raacaysid waana muctalun bilif aw ficilka mansuubka ee la nasbinaya waa tarda yaa nasbinaya lan calaamatu nasbuhuna waa fatxa muqadara wey waa muqadaralifkao dhan waa lagu qadaraa ka afcaalulkhamsaha ah qaala tacaala alle ayaa yidhi inahum iyagu in yadharuu calaykum hadday idinka xoog bataan yarjumuukum way idin rajmin ow yuciiduukum waxay dib idinku celin fii millatihim diintoodii walan tuflixuu liibaani maysiin idan markaa abadan weligiin waa afcaalu aw ficilka la nasbinaya tuflixu weeyi yaa nasbinaya lan calaamatu nasbuhuna waa xadfu nuun ilan waa afcaal hamsa ama amila hamsa eh shantii lantana halkaasaan kaga baxnay idan ayaynu haddana shanteedii u gelaynaa oo idan ayaynu rabnaa shantii idan lahayd inaynu halkan ku aragno idan marka la icraabayo waxaa la yidhaha xarfu jawaabin wa jazaain mabniyun cala sukuun waa xarfu jawaaboo hadal hore oo lagu yidhi ayaad jawaabbixin kaga dhigtaa wa jazaain oo wax laguu sameeyey baad abaalmarin uga dhigtaa waana mabniyun cala sukuun waxaa lagu binaynayaa maxay sukuun iyo reebniin ayaa lagu binaynaya waxaad odhanaysaa azuuruka hadan berri ayaan ku soo buuqan azuuruka waan ku soo ziyaaran hadan berri ayaan ku soo ziyaaran tujiibu markaa waxaad ugu jawaabi idan ukrimaka haddaa waan ku maamuusi idan ukrimaka daasaan doonayni waana saxiixulaakhir aaway ereyga wax nasbinaya waa idan aawayka la nasbinayaana waa ukrima calaamatu nasbuhuna fatxa daahira ilan waa saxiixulaakhire waxaad odhanaysa ucdiika waxaan ku siinay fuluusan lacag tujiibu waxaad ugu jawaabi idan amshiyo macaka haddaa waan ku raaci waa muctalun bilyaa idan amshiyo macaka haddaa waan ku raaci ereyga wax nasbinayaa waa idan kala nasbinayaana waa amshiya calaamatu nasbuhuna waa fadxa ilaya buu ku bukaye alquraau dadka qur-aanka akhriya sayafuuzuuna way liibaani doonaan fi laakhirati aakhiro tujiibu waxaad ugu jawaabi idan haddaa atluwalqur'aana qur'aankaan akhriyi yaa wax nasbinaya idan yaana la nasbinaya atluwa calaamatu nasbuhuna fadxa daahira waa muctalun bilwaaw walaalkaybaa ii ballan qaaday shay-an shay tujiibu waxaad ugu jawaabi idan tardaa haddaa raalli baad noqon waana muctalun bilif yaa wax nasbinaya idan yaana la nasbinayaa tardaa calaamatu nasbuhuna waa fatxa muqadara naxnu inagu nutiicu lwaalidayni labada waalid ayaynu ateecnaa tujiibu waxaad ugu jawaabi idan haddaa tafuuzu waad liibaanaysiin fi dunya waalaakhira adduun iyo aakharaba waad liibaanaysiin waana afcaal lhamsa yaa wax nasbinaya idan yaana la nasbinaya tafuuzu calaamatu nasbuhuna waa xadfu nuun ilain waa lkhamsi eh key oo ugu dambaysa ayaynu culima maraynaa qaybtan aan doonayno key ayaa ugu dambaysa bal hadda keydaa inoogu dambaysana waad ila eegi doontiin biidn illaahi tacaala ereyga key a ah waxaa la icraaba waa xarfu nasbin wa masderin wa tacliilin waana mabniyun cala sukuun horta kow keydu waa xarfu nasbin xaraf nasbiyo ficilka weeye wa masderin waa xaraf haddana masder dhalaaliyo oo ereyganay masder ka dhalaalinaysaa wa tacliilin cillo iyo sabab ayay faa'iidaysaa waana mabniyun cala sukuun keyda marka la icraabayo intaasaa la yidhaha shantii ficilna waa kuwan qaala tacaala alle wuxuu yidhi maa afaa allaahu ilaahay wuxuu soo celiyo calaa rasuulihi rasuulkiisa uu soo celiyo min ahli lqura dadka tuulooyinka deganna uu uga soo celiyo falilaahi ilaahay ayuu u ahaaday welirasuuli rasuulka ayuu u sugnaaday welidilqurbaa qaraabada ka saaxiibka uu u sugnaaday walyataamaa iyo agoonta walmasaakiini iyo masaakiinta wabni sabiili iyo musaafirka kay laa yakuuna si ayna u ahaan duulatan wax isku isdaba wareega bayna alaqhniyaai dadka maalqabeenka oo minkum idinka idinka mid a saxiixulaakhir aw ereyga la nasbinayaa ficilka mudaaric yakuuna yaa nasbinaya kay calaamatu nasbuhuna waa fadxa daahira kay laa yakuuna laadaa kayda iyo yakuunada udhaxaysaana waxba dhib ma keenayso qaala hariifurid wuxuu ihi shariifurida ninka la odhan jiray wmirnaa bsabri kay yatiya almru wmaa kulunaa yuiiqu stibaaran waumirnaa waxaana la amray bisabri adkaysi baana la amray kay yatiya si uu u yimaado alamru amarku si uu u yimaado wamaa kullunaa dhammaanteen yudiiqu ma awoodayo istibaaran sabirka waxaan doonayaa wa umirna bisabri kee yatiya alamru haddaba kee yatiya alamru markaynu qaadanno ereyga wax nasbinayaa waa key kala nasbinayaana waa yatiya calaamatu nasbuhuna waa fadxa daahira sidaynu arkayna ilmuctalun bilya weeyaane qaala shaacir gabayaa kale ayaa gabay jiriyo wuxuu yidhi wacaman siwaahu kaana aslu wujuuhihi likay halkaa gabaygaa wax yarbaa ka maqan likaydaa ka hor ayuu wax ka maqan yahay wa camaa siwaahu kaana gaslu wujuuhihim likay yaqbuu canhum lahu wayusaaricu وعما سواه كان غسل وجوههم لكي يغبوا عنهم له ويصارع waa sax wey waxba kama maqna baxrigii horeen mooday ayaa dawiil ahaa ma aha dawiil wacamaa siwaahu kaana kaslu wujuuhihim likay yaqbuu canhum lahu wayusaaricuu wuxuu yidhi wacamaa siwaahu wixii ka soo hadhay oo dhan ayuu kaana ahaaday kaslu wujuuhihim wejiyadooda inay ka maydhaan likay yaqbuu canhum lahu wayusaaricuu si ay ugu dheereeyaan ama ay uga joogsadaan xaggooga ay uga joogsadaan waxaynu dareemaynaa gabayga waxa iska lahaa cabdulani annaabulis nin la odhan jiray tusaaluhuna waa likay yaqbu ereyga wax nasbinayaa waa kay kala nasbinayaana waa yaqbu likay yaqbuwa canhum lahu wayusaaricu waynu aragnaa calaamatu nasbahana sida inoo qoran waxaba la moodaa xadfu nuunoo xadfu nuun xajfunuura afcaalhamsu noqday waxaa ka sii wacnaa inaan halkaa tusaalaha ku bedelano muctalun bilwaaw muctalun bilwaaw inaan ku bedelano likay yaqbuwa aynay noqoto bay ahayd likay yaqbuwa hadday likay yaqbuwa noqoto sax bay noqonaysaa oon wowga fadxinno oo muctalun bilwaawgu noqonaya qaala bnu sahlin wuxuu yidhi ina sahlna waslam likay tabqa almakaarimu wاlculaa waidaa salimta fakullu ywmin ciidu waslam badbaad ilaahay idinkii waan kuu ducaynayey likay tabqa si ay baaqi noogu noqoto almakaarimu sharafyada iyo walculaa sarayntuba waidaa salimta markaad badbaado fa kullu yowmin maalin kastaba ciidun ciid buu noo noqonaya likay tabqa yaa wax nasbinaya key yaa la nasbinaya tabqa calaamatu nasbuhuna waayo waa fatxa muqadara ilan waa muctalun bilalife qaala tacaala alle ayaa yidhi likay laa ta'sow si aydaan u warwarin calaa maa faatakum wixii idinka tegey walaa tafraxuu aydaan u farxin bimaa aataakum wixii uu idin siiyey wallaahu ilaahay laa yuxibu ma jecla kula mukhtaalin nin kastaoo kibir badan fakhuurin oo haddana faan badan afcaal hamse likay laa ta'sow daasaan ujeednaa yaa la nasbinayaa tasow yaa calaamatu nasbaha xadfunuun yaa caamilu nasbaha keyda hore halkaa waxaa inoogu dhammaaday labaatan qaybood labaatanka qayboodna waa afartaa hore ee ficilka nasbinayo lagu dhuftay ficilka mudaaric shantiisii qaybood afar shan lagu dhuftay labaatan ayaynu halkaa kaga soo baxnay wuxuu ahaa almafruud lix iyo soddon inaan ka dhigno laakiin qayb kaste afar baynu ka tegaynay atadriib اlwal layliska koobaad cayin waxaad noo cayintaa alficl اmudaarica ficilka mudaarica almansuuba ee la nasbinayo wabayin waxaanaad caddaysaa adaata nasbi fii ma yaati soo socda dahaba waxaa tegey aalibu ardaygiibaa ila madrasati madrasada tegey ka yatacalamo si barto lan akdiba been sheegi maayo rajaa almaqfira dembi dhaaf anigoo rajaynaya min allahi ilaahay dahabtu ila masjidi masaajidkaan tegey likay usaliya si aan ugu soo tukado lan arjuwa ma rajaynayo ilaa rabbi rabbigay mooye wax kale saafara waalidii aabbahay baa u safray ilaa maka kay yuadiya si uu soo guto manaasikal cumra cumradii laabudda waxaa lagama maarmaana an yaxris almar'u qofku inuu ku dadaalo calaa maslaxati bilaadihi wadankiisa maslaxadeeda jaaa almucalimu mucalimkii ayaa yimid kay yashraxa darsa cashirka si uu u sharxo atadriib ahaani layliska labaad bayin waxaad caddaysaa adawaati nasbi lficil mudaaric ficilka mudaaric adawaadka nasbinaya wamaa tufiiduhu waxay faa'iidaynaysa kullu adaatin fi laayaati alkariima qaala tacaala ilaahay ayaa yidhi in allaha ilaahay laa yafiru ma dhaafayo in allaha ilaahay laa yakfiru ma dhaafayo an yushraka bihi in loo shariig yeelo wayakfiru wuxuuna dhaafayaa maa duuna daalika wixii kaa ka hooseeya liman yashaa ciduu doono qaala tacaala alle ayaa yidhi lan nadcuwa caabudi mayno min duunihi isaga sokadiisa ilaahan ilaah laqad qulnaa waxaanu nihi idan markaa shadadan baanu nihi wax adgudub ah qaala tacaala alle ayaa yidhi wadakhala jannatahu beertiisii ayuu galay wa huwa isagoo dulmiyaya linafsihi qaala wuxuu yidhi maa adunnu ilamaaha ama u malayn maayo an tabiida inay baabi'i haadihi tani abadan weligeed qaala tacaala alle ayaa yidhi farajacnaaka ilaa ummika hooyada ayaanu dib kuugu celinay kay taqara caynuhaa isheedu si ay u qabowsato oo walaa taxsana ayna u murugoonin wa waxaana dishay nafsa naf fanajaynaaka waanu ku badbaadinnay min alami murugadii baanu kaa badbaadinay atadriib ahaali layliska saddexaad imla waxaad buuxisaa alfaraaq barta bannaan ataaliya ee soo socota biaadaati nasbin aadaatu nasbe ku buuxi munaasibatin ku habboon maca tanwiici adigoo noocaynaya fiiha dhexdeeda min xusni khuluqi akhlaaqda wanaagsan waxaa ka mida an tarxama lilmiskiin miskiinka inaad u naxariisato ajlisa cala alkursiyi ku fadhiisan maayo lan ajlisa cala alkursiyi saadhabu yowma aljumca waan tegi ila almasjidi kay aqra'a alqur'aan si aan qur u akhriyo aqra'u lqur'aana qur'aanka waan akhriyaya liafuuza bihi si aan ugu liibaano uxibu waxaan jecelahay an usaafira ilaa berbera berbera inaan u safra maa waan jecelahay atadriib araabic layliska afraad cayin waxaadna tustaa fiima yati ka soo socda fiima yati ka soo socda alafcaal almudaarica afcaasha mudaarica almansuuba ee la nasbinayo wabayin waxaanaad caddaysaa naasibahu iyo wacalaamata nasbihi qaala tacaala alle wuxuu yidhi ina aladiina kafaruu kuwa gaaloobay lan tuqniya canhum xaggooga waxba uga tari mayso amwaaluhum hantida ay haystaan walaa wlaaduhum iyo ubadkooguna min allaahi ilaahay shayan shayna wa ulaaika kuwaasi hum iyagu waquudu naar waa xaabada naarta lagu shidi doono qaala tacaala ilaahay baa yidhi waashrikuu wadaaji fii amri amarkayga kay nusabixaka si aan kuugu tasbiixsano kaiiran in badan wanadkuraka aan kuu xusno kaiiran in badan atamanaa waxaan tamaniyayaa an azuura inaan ziyaarto beyt allahi alxaraam ilaahay beytkiisa xurmada leh qaama almucalimu mucalimkiibaa istaagay likay yashraxa naxwa naxwaha si uu sharxo jaaa alislaamu islaamkii ayaa yimid likay yudiica addunya adduunyada si uu ifiyo almudlimata ee aadka u madow atadriib alkhaamis layliska shanaad akmil waxaad buuxisaamaa yelika soo socda bificlin mudaaricin mansuub ficil mudaaricoo haddana mansuuba lan lan yafuuza almaru birida allah qofku ilaahay raaliaanshihiisa kuma guulaysto ilaa bitibaaci tacaaliimi islaam islaamka tacaalimtiisa inuu raaco mooye saatanaqalu waan warwareegi doonaa bayna mudunina magaalooyinkeega key ushaahida macaalim anahda si aan horumarka astaamihiisa usoo daawado calayka waxaa dushaada ah an tastakfir allah ilaahayna dembidhaaf weydiisato fi siri waalcalan xafidtu lqur'aana qur'aanka waan xifdiyey likay afuuza fi dunya walaakhira saadruqu abwaaba risqi albaabada risqiga waan garaaci doonaa kay ajidahu si aan u helo atadriib saadis leyliska lixaad acrib waxaad icraabtaa alficl almudaaric almansuub fi ma yeli qaala tacaala faquulii waxaad tidhaa gabadhay inii anigu nadartu nadar baan garay liraxmaani allaha raxmaanka a sowman soon oo falan ukalima alyowma maanta la hadli maayo insiyan insina lan uhmila salaata salaada dayici maayo halkaa waxaan arki doonaa labaatankii qodob iyo laylisyadoodii ayaa bartaa inoogu gebagabooday oynu arkaynaa culimo halkan kale waxaa kaloo jira oo in yaroo in yaroo kaloo waxaa jirta taabic cashirkaa u ah oo lixda hoose ah lixda hoose haddaba haddaynu ku dara lixda hoose insha allah kuma dari karne barta ayuu inoogu joogi doonaa wallahu tacaala aclaa wa aclam